بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ومن دواعي الضم مثل اللابا رنا وذو يد وقسم غابا هذا إذا لم يكن ثم داعين لكسرة فذا رواه واعين وحرف حلق غالب عن هذا عند الكساء فاعلمن يهذا وشاع فتح في الذي كيظهر ويخضعا وهكذا قد ذكروا in lam yakun mudaacafa walam yakun mushtahira bikasrin aw damin fasuun wmaa khlaa min jaalimin lilfatxi ow daacin washuhratin biwajhayni xakow washaklu caynin lihulaaiyiin quul muctallatan lifaa'ihi famtailii wa min dawaaci dami damaha kuwa inoogu baaqaya ayuu ka mid yahay mithlu laaba laaba iyo ka la midki ihi ranaa wa ranaa iyo ka la midki ihi waduuyadin gacanta ka u saaxiibka ihi wa qiyaaso maa ka qaaba maqnaaday waxa maqana adigu qiyaaso haadaa kani idaa lam yakun waa markuuna ahayn sama halkaa daacin mid inoogu baaqa likasratin kasro mid inoogu baaqaa waa markuuna jirin fadaa kan rawaahu waxa wariyey waacin nin waaciyo oo wax weelaynaya ayaa wariyey nin waaciyo ayaa wariyey wa xarfu xalqin xarfu xalqigii haalibun wuu ka xoog badnaanayaa can haadaa kan buu ka xoog badnaanayaa cinda alkisaa'i sheekha kisaa'i la yidhaa ah, agtiisa facla man ogow yaa haadaa kanow haddaba ogow washaaca waxa faafay fatxun fadxo ayaa faafay filadii kii dhexdiisuu ku faafay ka yadharu daahir buu noqonayaa oo kale ahayd wayakhdacan wuu khushuucayaa oo kale ahayd wahaakadaa kan oo kale ayay qad dakaru sheegeen in lam yakun hadduuna ahayn mudaacafan mudaacaf oo walam yakun uuna ahayn mushtahiran mid ku caan baxay bikasrin kasro ow amase damin damma ku caan baxay ee fasun inoo ilaali haddaba warkaa aan kuu sheegay sidaa u xifdiyo u ilaali wamaa ka khalaa ka maran min jaalibin mid soo jiida lilfatxi fatxaha mid soo jiida ow daacin ama daaciba ka maran iyo wa shuhratin shuhuro xakow way xikaayoodeen biwajhayni laba weji ayay ku xikaayoodeen washaklu caynin cayn xara washakla caynin cayn xarakadii oo lihulaasiyi caynka oo lihulaasiyi hulaahi u sugan unqul naqli muctalatan cayntu markay tahay mid muctala lifaa'ihi fa'diisa u naqli oo famtahil sidaa ku diran buu ku leeyahay sidaa ku diran in itasala hadduu la xidhiidhsado nuunu nuunka iyo wataa damiirin in itasala hadduu la xidhiidhsado nuunu nuun iyo wata damiirtaa u damiir bihi ficilka kadaa kanoo kale ayay rawo wariyeen bilaa nakiirin wax inkiro la'aantii wain yakun hadduu yahay shakligu fadxan fadxo fakhud qaado mujaanisan mid la u nooca lilcayni caynka kun ahow limili haadaa kanoo kale qaaisan nin qiyaasanaya kanoo kale nin qiyaasanaya ahow buu ku leeyahay markaa waxaynu eegi doonaa culimo aynu halka ku arki doonaa bal hadda ila socda dawaa cudamaha ama noocun yudam qaybtii la odhan jiray baynu maanta qaybtii labaad halkan ka bilaabaynaa noocun yudam waa facalo oo yafculu ku imanaysa facala markay yafculu ku imanayso ee calaa wasni yafculu bay ku imanaysaa aynu leenahay waa facala oo calaa wasni yafculu ku imanaysa culima waxaan soo dhiganay mudaacaf laazima shan baynu ka dhigno mudaacaf mucadaa baan doonaya mudaacaf mucadaa ayaan soo dhiganay soo caynka mudaacafka mucadaha waan soo dhiganay shantii maxaa inoo dhinaa maxaa iskugu keen dhinaa afar baa iskugu keen dhinaa afarta iskugu keen dhinayd waxay ahaayeen facalo oo muctalulcayni bilwaawi a ah. yafculu bay ku iman muctalulcayni bilwaawi hadday tahay tusaaluhu waa qaama yaquumu ama saama yasuumu ama laaba yaluubu ama aaba yauubu ama qaala yaquulu ama xaama yaxuumu eg waxa wey waa facala oo muctalulcayni bilwaawiya calaa wasni yafculu qaala yaquulu haddaba yaquuludani waa calaa wasni maxay yaquulu wasinkeegu waa maxay yafculu yafculu sawda fadu reeban xarfulmudaaracada ka kuxigaa sawka reeban yaquuluna xarfulmudaaracada ka kuxigaa sawka xarakaysan maxaynu nidhahnaa aslu yaquulu hee aslu yaquulu muxuu ahaa yaqwulu buu ahaa yaqwulu markaas yafculudii la eg ikhtalafa alwasn walmawsuun marka lagu yidhaha ee midna yaquulu yee ka labaad xarakaysay midna yafculu tee ka labaad uu reeban yahay ilan wasankii oo yafculu ah iyo mawsuunkii oo yaquul ah way isyar garamarsan yihiin xaraka ahaan bay ku kala duwan yihiin iswaafaji uun yaquuludii un yafculu ku sarjar yaqwulu yaqwulu markii yaquulu la yidhi naqlu xarakati alcayn ila alfa un baa dhacay taxaraka xarfulcila waa caynka eh, wowga ah wanfataxa maa qabl eh, yaqwulu taxaraka xarfulcila waa wowga wa cindahu saakinu saxiix waa qaafka falaa yaqwa xarfulcila alxaraka fanuqilat xarakatu xarfulcila ila saxiix fasaara yaquulu waa ka labaad facaluu muctalulcayni bilwaawiya shaad male walow culimada qaarkood ay wax sheegaanba shaad male shardina waxaa la shardiyaa markuu ficilku facalo yahay oo muctalulcayni bilwaawiya waxaa la shardiyaa anlaa yakuuna muctalalaami bilyaai anlaa yakuuna muctalalaami bilyaai haddii uu caynka wow kaga buko markuu wowgaasi wax qabanayo laamku ya noqonin kaasaa la shardiyaa anlaa yakuuna muctala laami bilya hada huwa shar haddaba maxaynu odhanaynaa haddii uu muctalolaami bilyaiba noqdo eeg laba daaci baa halkaa isku khilaafaya wowgu yafculu buu rabaa caynka markuu dego yadaa laamka degtayna dee noocin yugsar ba iyadu yafcilu bay rabtaa yadaa xoog badnaani oo rawaa wuu wariyey markaan leenahay rawaa rawaa waa rawaya rawaya ra'dani waa fa'dii wowgani waa yadaa rawaya u dambaysaana waa laamkii kolkaa yadaa laamka degtay yafcilu bay rabtaa wowgaa caynka degayna yafculu buu rabaa maxaynu samaynaa xoog badnaanaya caynka waaba la tasiixiye yadaa la siinaya caynka waaba la tasiixiye yaa la siinayaa baynu nidhahnaa markaa yaa la siinayaa baynu nidhahnaa waxa wey yadaa xoog badnaanayso yafcilu baa laga dhigi maxaynu odhan yarwi yarwu odhan mayno yarwi baynu odhan yarwi yarwi wowgii waxba ma qabanin yadiibaa baawer bad awood badatay culimaka saddexaad kaasi waa kii labaade waa ranaayo kale ranaa facalo oo muctalulaami bilwaawiya haddaad aragto waa facala waana muctalulaami bilwaawi weeyi yafculu bay ku imani facalo oo muctalulaami bilwaawi ah yafculu ayay inoogu iman tusaalu waa dacaa yadcuu waa ranaa yarnuu waa jalaa yajluu waa khalaa yakhluu waa balaa yabluu waa falaa yafluu waa xadaa yaxduu waa cadaa yacduu waa caraa yacruu waa khazaa yakhzuu waa cataa yactuu waa calaa yacluu may la socotiin waxa wey waa facalo oo muctalulabay ah bilwaawiya yafculu un ha ku timaado yafculu calaa yacluu ranaa yarnu dacaa yadcuu haddaba yadcuu wasankeega sheeg yadcuu waa yafculu yafculu laamka u dambeeyaa saw ma godna yadcuuna laamka u dambeeyaa wow waa wow e yahay yadcuu wowgu muu godan yahay yadcuu ku jiraa mayma godna haddaba yadcuu asalkeega maxaynu nidhaahnaa yadcuu asalkeegu muxuu noqonayaa baan idhahnaa waa in wowgaa la damiyaa maxaynu yadcuu asalkeega yadcuu laamkaa la damin yadcuu maxaa la sameeyey xadfu xarakati laam waa qaacidadii idaa tadarafa xarfucil falaa yaqbalu xarakata ila fadxa xarfucilu hadduu xagga dambe maro xaraka aan fadxa ahayn ma qaato ayaan isku ogeyn inaga jara un markaa maxaynu nidhahnaa markaa dacaa yadcuu ranaa yarnuu saasaynu ugu dhawaaqaynaa waa kii saddexaad culimaka afraad waa ka sheekheenu ina leeyahay waduu yadin duu yadin mid gacan leh mid gacanu saaxiiba buu ku yihi gacan alabatmufaakhirkii wey ka faantamaya ee aalib noqday ayuu sheekhu kuleya waduu yadin gacan buu u saaiib yahay haddaba waxa weye ficilku markuu alabatulmufaakhir aan ka keenayno marka hore faacalaa laga dhigaa oo saabaqanii baad odhan faacala baad ku keeni haddana facalaa dib ugu soo celin saabaqanii fasabaqtuhu mudaaricii baad hadda keeni faana asbuqu asbiqu bay ahaydoo shuuratulkasri ahaan jirtay asbiqu shuuratulkasri ahaan jirtay maxaad odhan haddaba faana asbuquhu anaa ka bediyey faana asbuquhu anaa ka badiyey darabadii yadribu ku iiman jirta maxaynu ku keeni yadribudii yadrubu waa haddaan qalabo gelina dee maxaada daarabanii wuu ila garaactamay fadarabtuhu ana waan la garaactamay waanu isgaraacnay haye faana hee faana adrubuhu waa la tartamaa dee garaacaa lagu tartamaayo fadhigaa lagu tartamaayo so wax badani ma jiraan orodkaa lagu tartam wax badan baa lagu tartamaa laba nin baa laga sheego hurdo ku tartamay maalin hurday ku tartameen oo kaalbil midkeena hurdo weyn iyo dee niman ma hayn carbal kaali midkeena hurdo weyn iyo midkeena hurdo weyn bay yidhahdeen waa laysku dhagdhigay way galeen waa saxuur ramadaan ba ahayd way saxuurteen markii saxuurtii sidaa way u galeen hurdadii ayaa salaadii makrib markii la aftiranayay baa mid la toosiyey kackac baa la yidhi waa aftirkii salaad ma tukanin maalintii oo dhan kackac baa la yidhi waa aftirkii markaasuu yidhi maxoolihii baa ayaa lasoo barqiyey maxoolihii baan lisaa xoollisid waxa weeye markuu waagu beriyo ee soo madana haddaa suxuurtiibuu seexday inay hadduun cadeedu soo baxday uu laba saacadood meelaha hurday xoolihii la berqiyey soo noqdeen oo lis laleeyahay uu ma xoolihii war waa suxuura aftiraa la yidhi de ninka maraya balka war ma xoolihii baa taagna hurdadiisu kow taagna adduunka iminka waynu ognahay gaalada oo dee tartan badan baa la galaa qosolkaa lagu tartamaayo waxyaaba badan bay nimankan gaalada cuntadaa lagu tartamaa kii yidhi soo maqal faraskayga wadaa idhaama mid baa yihi faraskaygan la tartamaya maraykana markaasaa faraskiina waxa lasoo agdhigay baaf ethobiaah isna neef baa loo qalay dee sidii u cunayey sicii isagu markii faraskii markuu biyihii cabuu ka dhargay uu iska daayey isaguna sidii u cunayey hilibkii uun halkan hungurigu yimid uu isxiday meeluu ka nafsadu waayo xaggaasu u dhacayo markuu sii dhacayey baa laga hayaa faraskaygo adaa idhaama macnihiisu yahay faraskaygo adu markaad dheregtaad iska daysay biyihii dee uu dhintay ninkii cuntadii uu cunay unbuu u dhintay hadda kuurada beri dhawey tartan la sheegayo gabadh baa wanka qaadaa la yidhi adduunka gabadh baa ugu kuuro weynaataa la yidhi kuurada haddaba khalabatulmufaakir haddaynu aragno culima tartanka haddaynu aragno tartanka cid kaste oo tartantay ka bediyey waa in yafculu lagu keeno waa kii shanaad ka shanaad baynu kaana ka dhig kii afraad weeyaan baan doonaya kii afraad ka shanaad ee u dambeeyaa culimba waa xaway shuuratu dama oo sheekhu uu ka aamusay shantaasaa yafculu inoogu wada imanaya wamin dawaaci dami wa min dawaaci dami damaha kuwa u yeedhaya waxa ka mida wa min dawaaci dami damaha kuwa u yeedhaya waxa ka mida ee ereyga yafculu ka dhigaya milu laaba laaba iyo kuwa lamidkaa ah. laaba wuu wareegey baa la yidhahdaa laaba wuu warwareegey shimbirku markuu biyaha sidaa ugu dul warwareego wey laaba wuu warwareegey laabadaasi alifka u dambeeyaa waxa qoran alifkaa gabayga dartiibaa loo jiidaya waa laaba badu ku jooga laaba haddaba yaa fadiya laaba fadeedii waa tee waa laamka yaa caynkiiya laaba alifku cidduu ka joogo oo wow ah waa wow cidduu alifkaasi ka joogo wow abaa cayn ah yaa laam ah bada laaba haddaba waa facalo oo muctalulcayni bilwaawi ah yafculuha ku timaado maxaynu odhanaynaa u warwareegaya markaan doonayno inaan idhaa yeluubu baynu odhan yeluubu wuu warwareegaya laaba wuu warwareegay yeluubu wuu warwareegaya qaala yaquulu oo kale weeyi ranaa wuu jalleecay ama wuu daymooday ranaa wuu jalleecay ama wuu daymooday ficilka ranaa a ah marka aan doonayno ranaa wuu daymooday ama wuu jalleecay maxaynu ku keeni ranaa yafculu baynu ku keeni yafculu yarnuu baynu ku keeni yarnuu yarnuu haddaba ereyga ranaa'a fadii waa ra'da caynkiina waa nuunka laamkiina alifkaas cidduu ka joogo wow awey ranawa buu ranawa waa dacaa oo kale dacawa aynu odhan jirnay ranawa ranaadaa yafcuulu aan ku keeno maxaynu nidhaahnaa yarnuu baynu odhan ran yarnuu wuu jaleecayaa waa dacaa yadcuu ama khalaa yakhlu ama jalaa yajlu ama xalaa yaxlu oo kale waduu yadin gacan midu saaxiiba ayaa isna kamida duu yadin mid gacan u saaxiiba ka gacanta u saaxiibkii waa khalabat lmufaakhir oo waxa weeye saabaqanii fasabaqtuhu faana asbuquhu faana asbuquhu saddex baa haddaba beytkaa inoogu wada sheegan saddex noocun yudam ereyga ka dhiga saddexdaa noocun yudam ka dhigaya waa maxay iyo maxay maxay laaba yuu ka socdaa laabiyuu ka taagan yahay facalo muctabulcayni bilwaawiya ranaa yuu ka taagan yahay faacalo muctalulaami bilwaawiya duu yadin yuu ka taagan yahay faacalo oo khalabatulmufaakir ah inkastay ragga qaarkood yidhaahdeen khalabatulmufaakhirkaa facalo yaan lagu qaydine ficil kasta oo khalabatulmufaakhir ay gashaaba yafcuuluha iska noqdo oo facalo qura lagu qaydin ragga qaarkoodna shuruudayba ku soo dareenba inuu facalo yahay wa min dawaaci dami kuwa u baaqaya waxaa ka mida milu laaba laaba iyo kuwa lamidka abaa lamida ranaa iyo kuwa lamidka a ah lamida waduuyadin gacanta ka u saaxiibkaa ah iyo kuwa lamidka a ah. wa qisqi yaaso maa kaqaaba kaa maqnaaday halkan inta aan kuugu jirina qiyaaso tusaalayaasha maqan qiyaaso buu kuleeyahay wa qisqi yaaso maa kaqaaba maqnaaday hadda qaabadani iyadu waa noocu yugsar oo dee caynkeegu waa hadda looma jeedo tusaale maaha qaabadu aaba waa yakiibu bay noqonaysaa aaba waa eyb bay ka timid aaba yakiibu haadaakani haddaba waa kaladuuyadka khalabatulmufaakirku markuu yafculu ku imanayo haadaakani idaa lam yaku waa markuuna ahayn sama halkaa daacin mid inoogu yeedhan likasratin kasro daaculkasro markuuna joogin baa khalabatulmufaakirku ay shaqayni buu ina yidhi khalabatulmufaakirku goormay shaqayn buu yidhi markuuna aya joogin daaculkasro markuuna joogin daaculkasra hadduu joogo khalabadii waxba qaban mayso arinkaasi waa arin laisla wada ogol yahay oo laisku waafaqsan yahay weeye khilaafi ma aha haadaa kan duuyadka ah ama gacanta u saaxiibka khalabatulmufaakirku wuxuu noocu yudan ficilka ka dhigayaa idaa lam yaku markuuna ahayn sama halkaa daacin mid inoogu baaqa likasratin kasro kasro mid inoogu baaqaa waa markuuna meesha joogin haddaba haddii wacado lagu tartamo ballan haddii lagu tartamo ka hore wacada wacado haddii lagu tartamo ka ballanta badiya ma yafculu baa lagu keeni maya oo maxaa loogu keeni waayey cadde marka lagu tartamayo daaculkasraa ku jira ome waa wowga fada degay waa cadda yasara haddii lagu tartamo ka waran haddaba yasara yasara haddii lagu tartamo ma nidhaahna yafculu baa lagu keeni may waayo daaculkasraa ku jira ome waa ya fada degan baaca haddii iib lagu tartamo ka waran baaca yafculu baa lagu keeni ma nidhaahna may ma odhanayno oo maxaa sababay daaculkasraa ku jira ome waa yadan caynka deg wahaakada dee daaculkasri o dhani waa sidaa laakin shuhratulkasraha isagu kuma jiro dawaacida waayo shuhratulkasru waabashaad baaban lahaynba dee daraba iyo jelase iyo haddii lagu tartamo qofka ku badiya iyo sabaqa iyo yafculu baa lagu keeni ilan shuhratulkasradu waa kelmado kooban oynu nihi waabashaadba haadaakani idaa lam yakun markuuna ahayn weeye ama halkaa markuuna ahayn daacin mid u baaqa likasratin kasra inoogu baaqa fadaakan rawaahu waxaa wariyey waacin nin waaciyo oo waxweeleeya ayaa wariyey waaci baa wariyey buu yidhi fadaakan rawaahu waxaa wariyey waacin nin waaciya oo waxweelaynaya ayaa arrinkan wariyey raggii luqawiyiinta ahaa ayaa shardigan wariyey ee la soco jumhuurta iyo kisaa-i way isku waafaqsan yihiin inuu daaculkasruu ka awood badan yahay halab halabatulmufaakirka waa laysku waafaqsanyo masladaasi khilaafi ma aha wa xarfu xalqin haalibu can haada cinda alkisaa-i ya haada waxay culimmadu yidhaahdeen wa xarfu xalqin xarfulxalqigii xurufulxalqiga saw lama garanayo li xaraf bay ahaayeen oo lagu ururiyo akhi haaka cilman xaazahu gayru khaasirin mucalimiintu saasay ururin jireen soo saa akhi haaka cilman xaazahu gayru khaasirin haddaba markaynu nidhaahno lixda xaraf ee kelmad kaste xarafka ugu horeeya wey akhi adaa unba hadda loo jeeda khada looma jeedo akhi a haaka hadunba hadda loo jeedaa kelmad kasta xarafka koobaad akhi haaka cilman caynkunbaa loo jeedaa akhi haaka cilman xaazahu xadun baa loo jeedaa ayru khaasirin ayru aynkunbaa loo jeedaa khaasirina khadaa loo jeedaa ilan xuruufulxalqigu ilaa saddex martabaa loo qaybiyaa way kala sogsokeeyaan kuwii u dhawaabaa laga bilaabaya kuwii dhexaa lagu xujisa wahaakada saasaa loo kala hororeysiinaya waxaynu nidhi wa xarfu xalqin xarfu xalqigu haalibun wuu ka xoog badan yahay can haadaa khalabatulmufakhirka wuu ka xoog badan yahay cinda faclaman haddaba ogow yaa haadaa kanow sidaa ogow sidaa ogow wuxuu ina yidhi haddii mataqaanaa khalabatulmufakhir iyo ay kulmaan xuruufulxalqi daaculfatxo ama jaalibulfatxo aan iska nidhaahno jaalibulfatxo iyo xuruufulxaliyo hadduu kulmo khalabatulmufakhir yaa xoog badnaanaya masaladaasi waa khilaafi marka jaalibulfadxaha oo xurufulxalqiga ah iyo qalabatulmufaakir ay meel iskugu yimaadiin jaalibka ayaa xoog badan siduu qabo jaalibkaa la xaq siini oo qalabatulmufaakir waxba ma godaysa ficilkii kisaai saasuu jumhuurtuna waxay leeyihiin qalabadaa la xoog siini oo waa la godayaa isagoo noocun yuftax ahaan jiray noocun yuftax haddii tartan la geliyo waa la godi doonaa bay ku yidhahdeen sababta loo fadxinayaana ay tahay ayo ay tahay jaalibulfadxaha dartii jumhuurta iyo kisaa baa masalada isku khilaafay bal hadda khilaafka hoos aynu ugu degni maxay kolkaa qolo kastiba maxay daliishadeen sheekha kisaa-i la wuxuu yihi addaaci ka daaci buu yihi daacigan daaculfadxaha ihi inkastoo ina culimada sarfigu uma badnayn ereygaa daaculfadxa ah jaalibbaa kaga badan jaalibulfadxaha jaalibulfadxaha jaalibka jaalibulfadxaha ihi waa daaculkasrihii oo kaluun saw lama diidanayn daaculkasruu inuuin eh, la damiyo saw daacigu kama xoog badanin halabada dee halkana jaalibulfadxu ha ka xoog bato buu leeyahay ayo halabada waa arin qiyaasa buu keenay kolkaa kisaay arrin qiyaasa buu keenayo wuxuu yihi kol haddaan daaculkasrihiiba aynu nidhi halabada wuu ka awood badan yahay jaalibulfadxuhuna halabada wuu ka awood badan yahay baan anugu leeyahay buui waa adaaci ka daaci maxay ku kala duwan yihin labaduba waa daaciye sidaa noo dhaha bay yidhahdeen nimanka jumhuurta la yidhaahdaana waxay yidhahdeen waxaanu carab ka haynaa oonu ka soo guurinay oon ka warinay bay yidhaahdeen kioo la fadxinayo kioo eh, layska daminayo oo damo lagu keenayo ayaanu haynaa bay yidhaahdeen oo maxay talow laleeyahay kioo la daminayo oo yafculudii lagu keenayo waa yafculu ayaa toos loogu keenayaa haddaba yafculu marka lagu keeno ee nidhaahna ha la fadxiyo ha la damiyo aan nidhaahno damahaasaanu haynaaba iyaguna yidhaahdeen wahaakada haddaba culimadu masaladan way ku qaybsameen sheeka saxaaxa kitaabka saxaaxa ninka qoray wuxuu leeyahay anigu waxaan raacayaa buu yihi kisaa oo kisaa baan u bogayaa buu yihi qowlkiisa madhabka kisaa-i buu yihi madhabkaasaan anigu waafaqsanahaye sheekheenii laamiyaha qorayna masaladu khilaafi markay tahay yuu manduuq ka dhigay miyaa matniga ku qornaa laamiyaha kisaa-i baa manduuq ahaa sidoo kale markaynu doonayno culima hadda keenan markaynu doonayno yuu manduuq ka dhigay kitaabkeenanina kisaa buu isna manduuq ka dhigay kolkaa ma arkaysaa madhabka kisaa inuuna sahlanayn ma sahlana madhabkan kisaa culimadu waxay yidhaahdeen kisaa koob iyo toban sano muddo lagu qiyaasayo ayuu raggii la aqoonta ahaa ee xilliga ahaa waxbarashada kaga sii dambeeyey uu dadaal badan sii bixiyey oo intuu miyi u baxay welibana ilan luqadda miyigaa laga baran jiraye ayuu si aad iyo aad u badan ayuu usoo xasiliyey kolkaa rag badani waxay yidhahdeen kisaa warkiisu ma sahlana si la ogaado kisaa warkiisu waruu sahlan yahay ma aha baa la yidhi wa xarfu xalqin xarfu xalqigu haalibun wuu ka xoog badanayaa oo haalib buu noqonayaa wuu ka xoog badan yahay can haadaa kan halabada ah wuu ka xoog badan yahay oo halabadiibuu ka awood batayba cinda alkisaa-iyi sheekha kisaa la yidhaa agtiisa waa ka xoog badan yahay e faclaman ogow yaa haadaa kanow sidaa ogow jumhuurtana kama xoog badnaa saasay ka dhigan tahay halkaa culima haddaba noocun yud noocun yudan baa halkaa inoogu dhammaaday waxa inoo dhiman oo quraayo keliya yaa inoo dhimanuun waxa inoo dhiman oo qura shuhratu damo noocun yudamka shuhratu damun buuna sheekhu ka hadal aynu bartaa kaga baxno noocun yuftax buu u wareegey hadda laba noocoo facala ah baan ka soo baxnay labada nooc maxay kala ahay noocun yugsar iyo noocun yudam noocun yuftax buu u wareegey labiyo toban baynu ka dhigi jirnay noocun yuftaxan aynu arkaynaa wuxuu ka yimaadaa saalimkii facala iyo mahmuuskii facala yuu ka yimaadaaba inuna noocun yuftax gebigiisuba horta horta eh, weligii kama yimaado la soco mudaacaf muctaladaana kama yimaado yaa soo hadhay markaa muctaladu dee keligood baad garanaysaa intay ahaayeen mudaacafkana waad garanaysaa shanti shantii saxiix ahayd mudaacafka iska saar maxaa soo hadhay afar saddex mahmuusa waa mahmuusulfa iyo mahmuusulcayn iyo mahmuusulaam saddex mahmuusa iyo ayo iyo saalim mahmuuskana inaga tuura mahmuusulfaa mahmuusulfaa inaga tuura yaa soo hadhay saddex baa soo hadhay laba mahmuusa iyo xabad saalima haddaan doonayno noocun yufta halka uu ka yimaad waxa weeye laba mahmuusa iyo wuxuu inooga yimaadaa laba mahmuusa iyo wuxuu ka imanayaa iisoo sheeg xabad saalima buu ka imanaya culimada luqawiyiinta qaarkood waxay yidhahdeen oo mahmuusulfaa laftiisa miyuuna ka iman karaynin hal shardi baa ku xidhan oo isagoo mahmuusulfaa haddii xarfulxalqi kale uu caynka iyo laamka mid ahaan ka galo waxay yidhahdeen waa layska ogol yahay wuu ka iman karaa oo mushkilad male washaaca waxa faafay fatxun fatxo ayaa faafay filadii kii dhexdiisa ayuu ku faafay ka yadharu oo kale ahaa fadxihii wuu faafay sheekeenu shaaca isticmaalay sidii wuxuuna noocani qiyaasba ahayn ayuu ka dhigay waa qiyaaso waa nooc la yaqaanoo la qiyaasanayo wa shaaca fadxun fadxaa faafay fi ladii mudaaricii buu ku faafay ka yadharu oo kale ahaa yadharu dahara mayna saalim ahayn hadda dahara ficilka dahara waa saalim weeyi dahara markaan idhaha kolka xarfulxalqi baa degay halkeebuu ka degay xarfulxalqigu caynka waa hada yadharu baan haddaba ku keenaynaa wydacan oo kale uu ku faafay ydacan ydacanna xarfulalqi baa galay nuunka u dambeeya waa nuunu tawkiid ha eegi nuunka ydacu buu ahaa ydacu ydacu buu ahaaye halkeebuu xarfulxalqigu ka galay ydacu laamka waayo khada lama qiimeynayo fada gashay khada fada gashay lama qiimeynayo oo waa kii hore sida tooska noogu sheegay ee yihi wafatxu maa xarfu xalqin ayru awalihi ayru awalihi buu keeni hore soo yihi awelka lama ogolo buu yihi oo xarfuxalqigu waxba ma sameeyo wahaakadaa kanoo kale ayay qad akaru wahaakadaa sidan oo kale ayay qad dakaruu sheegeen war sidan oo kale ayay culimada sarfigu sheegeene xarfulxalqigu hadduu caynka dego isagoo lix ah ama uu laamka dego isagoo lix ah labiyo tobankaa jeer ayaa noocun washaaca waxa faafay fatxun fatxo ayaa faafay fi ladii kii dhexdiisa ayuu ku faafay ka yadharu oo kale ah wa oo kale ah wahaakadaa kan oo kale ayay qadakaru sheegeen shuruud baynu culima u xidhi jirnay ma xasuusatiin sideed shardi saw maynaan u shardin berigii noocun yuftaxa sideedda shardi afar waxaynu ka dhignay caam manduuq ah afarna waxaynu ka dhignay khaas maxduuf ah saw saa ma ahayn haddaba caamkii manduuqa ahaa buu sheekhu sheegayaa caamka manduuqa afar waa caam oo xarfulxalqiga caynka degan iyo kalaamka degan labadaba caam bay u yihiin in lam yakun haddii uuna ahayn waa kan xarfulxalqigu uu gelaye mudaacafan mudaacaf hadduuna ahayn labadii mudaacaf midna noqonin mudaacaf mucadaah iyo mudaacaf laazima labadaa midna yuuna noqonin in lam yakun mudaacafan mudaacaf yuuna noqonin waa shardi inuuna mudaacaf ahayn in lam yakun mudaacafan shardi weeye inuuna mudaacaf inagu noqonin mudaacafku ama laazim ha ahaado ama mucadde ha ahaado hadduu mucaddo yahay xeerkii mucadaha la mari sida daca yaducu fadalika aladii yaducu oo kale daca yaducu xeerkii mucadaha la marin hadduu laazim yahayna xeerkii laazimka ayaa la marin hadduuna shaadoobin weeye sidii saxa aynu ku soo marnay saxa iyo walam yakun uuna ahayn mushtahiran mid ku caan baxay bikasrin kasre ku shuhroobay ow damin ama dame ku shuhroobay ficilkan xarfulxalqiga wataa shuhratulkasre yuuna noqonin hadduu shuhratulkasre noqdo dee iyadun baa la xaqsin sida rajaca oo kale rajaca ama baqa oo kale baqa baqaa xarfulxalqi baa caynka degey halkii yabqaa lagaga keeni lahaa buu shuhratulkasre lagu keeno yabqii la yidhi rajacana xarfuxalqi baa laamka degay halkii yarjacu lagaga keeni lahaabaa yafcilu lagu keenay oo yarjicu ah waa mushtahiran bikasrin o damin dame hadduuna ku shuhroobin buu yihi hadduu dame ku shuhroobana yafcilu baa lagu keeni sida dakala oo kale loo leeyahay maxay dakala wuu galay markaynu nidhaahno yadkulu baynu odhanaynaa dakala yadkulu fasun ilaasho buu ku yihi warkaa aan ku siiyey haddaba fasun ilaasho warkaa aan ku siiyey ilaaliyo inoohay warkaasu ku yihi washaaca waxa faafay fatxun fatxo ayaa faafay fi ladii mudaaricii ayuu ku faafay ka yadharu oo kale ahaa wa yakhdacan oo kale ahaa wahaakadaa kan oo kale ayay qad dakaruu sheegeen in lam yakun haddii uuna ahayn mudaacafan mid mudaacaf laga dhigay walam yakun uuna haddana ahayn mushtahiran mid ku shuhuroobay bikasrin kasro ku shuhuroobay ow damin ama damo ku shuhuroobay ifasun e ilaali buu ku yidhi oo iska xifdi warka aan kuu sheegay facala sad afar qaybood buu mudaariciigu ahaa noocun yugsar saw kamaynaan soo bixin imise qaybood buu ahaa noocun yugsarkii facala dee sheega noocun yugsar intuu ahaa lix buu ahaa noocun yudamna imisuu ahaa shan buu ahaa noocun yuftaxoon hadda ka soo baxnayna waa imisa labiyo toban waayo xarfulxalqigoo lix ayaa mar caynka degaya haddana lixdaasaa mar kale laamka degaya labiyo toban maxaa inoo dhiman wejey catala wejey catala ama dulwajooyinkii dulwajooyinku labada wejiyu ku yimaadaa maxay ahaayeen muxuu labada wejiyu ku yimaadaa muxuu aha dulwajooyinku inuu yafcuulu ku yimaado caynka la godo iyo inuu yafcilu ku yimaado caynka la kasriyo sow saa ma ahayn dulwajooyinkiibuu doonayaa sheekhu inuu inoo tilmaamo oo halkan inoo sheego dulwajooyinkuna intuu noqonayo wmaa khalaa min jaalibin lilfatxi owdaacin wa shuhratin biwajhayni xakoow aad buu ufudaydii aad buu u fudaydiyeyoo waad aragtaaba qaabka uu u soo dhigay waa qaab sahlan sahlan sahlan buu usoo dhigay wuxuu ihi wamaa ficilka khalaa ka maran min jaalibin mid soo jiida lilfatxi fatxaha mid soo jiida laamkaa yari waa saa'id lilfatxi laamka ku jiraa waa la ogol yahay oo ismiga faacil maadaama oo uu dee xagga ficilka uu ka hooseeyo waxaa la yidhaahdaa waa layska waxaa la yidhahdaa lam baa layskaga dari karaa mafcuulkiisa wamaaka khalaa ka maran min jaalibin ka maran mid soo jiida alfadxa fadxo alfadxa buu ahaa waa mafcuulun bihi lam baa layskaga daray markaa min jaalibin mid soo jiida alfadxa fadxo fadxuu soo jiidaya haddaba waaa waxaa jira saniican sarfiyiintu eeg wixii damaha keenana daacudamaa loo yaqaanaa wixii kasraha keenana daaculkasraa loo yaqaanaa wixii fatxaha keenana maxaa loo yaqaanaa jaalibulfatxa loo yaqaanaa jaalibulfatxo kolkaa sheekeenu min jaalibin lilfatxi buu ku yidhi wuxuu diidan yahay inuu saniicii suraafta khilaafo keenii hore laamiyuhu sidaasoo kale unbuu ku lahaa min jaalibin unbuu lahaa jaalibulfatxo unbuu kulahaa unbuu lahaa isna cayn almudaarici min facalta xayu khalaa min jaalibin min jaalib اfatxi kalmabniyi min catala kolka waa jaalibulfatxo labadan marka laysbarbar dhigo madaaciga ayaa muhiima bay yidhahdeen mise jaalibka ragga qaarkood jaalibkaaba khatara bay yidhahdeen kisaaso ma laha in jaalibku daacigoo kale hainoo noqdo war jaalibkaaba khatara bay yidhahdeen ka daacigu waa waa mid u yeedhayo uun qasab male wuu u yeedha uu u baaqaa uun daaciguu u baaqaa uun laakiin qasabku gacan uu soo jiidayaaba jaalibun lilfatxi hadduu u yeedho la diido wuu qasmaya uu soo jiidayaaba isagu kolka haddaba jaalibka iyo daaciga saas ayay kala noqonayaan ay kala yihiin wamaa ka khalaa ka maran min jaalibin mid soo jiida lilfatxi fatxaha mid soo jiida ow amase daacin mid u baaqa mid daaci mid daaci ah wixii loo baaqaya waa la xadfay gabayga dartii waxay ardayda qaar moodayaan ow daacin u baaqa lilfadxi inay tahay lilfadxi daacin lilfadxi ma aha waa daacin wuu baaqaayo kuu baaqayo waa la xadfi waa la iska garanaya kasriya damo daacin mid u baaqa lilkasri aw dami wa shuhratin iyo shuhuro intaa ka ka maran waa imise shardi culimo jaalibulfadxa waa kow daaciguna sidiisuu laba u yahay daaculkasri iyo daacudama isku jira shuhraduna sideeday laba u tahay shuhratulkasre iyo shuhratudamo waa imisa shantaa shardi ficilka marka laga waayo shantaa shardi marka ficilka laga waayo xakow way xikaayoodeen biwajhayni laba weji bay ku xikaayoodeen laba weji inoogu banaan waxaba kamida jaalibkani ficilkuu ka yimid jaalibkaasi jaalibkaasi yuu ka yimid jalaba ayuu ka yimid ficilka jalaba jalaba haddaba jalaba maxaynu ku keennaa mar yajlubu baynu ku keeni oo yafculu ah marna yejlibu baynu ku keeni oo yafcilu ah labada wejiba way inoo banaan yihiin cakafa marna yackufu baad ku keeni marna yackifu catala marna yactulu baad ku keeni marna yactilu baad ku keeni wamaa ka khalaa ka maran min jaalibin mid soo jiida lilfatxi fatxaha mid soo jiida ow amase daacin mid daaciya wa shuhratin iyo shuhro ka ka maran xakow way xikaayoodeen oo way warameen biwajhayni laba weji ayay ku warameen labadaa weji waa yafculu iyo yafcilu weeyaan halkaasaynu kaga baxnay qaybtaana waxaa jira fasal yaroo isagu marti ah ma badna fasalkan yari waxoogaa buu ku daray in allah halkaasu inoogu joogi doonaa cashirkeenu wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam inaan raacinaa fasalka isku ayaan doonaynay laakiin raacin kari mayno sidiisa waa cashir dhamaystiranba weeyi